shiiku towxiidka iyo fadligiisa iyo dunuubta in lagu dhaafaa iyo in laga cabsado shirkiga iyo qatartiisa intaas markuu ka soo hadlay ayuu wuxuu ku xijiyey tawxiidka in dadka loogu yeedho sababtoo ah qofka marka uu tawxiidka fahmo macnihiisa si saxa uu u garto uu qaato oo doorto diin ka dhigto si saxana uu u qaato wuxuu u qaatay towxiidku inuu yahay dariiqa waxiidkaa oo lagu badbaadi karo jannada taga cadaab looga badbaadi karo hadduu marka sidaas u fahmay oo uu qaatay waxay keenaydaa dhammaan inta kalena baatil inay yihiin uu u fahmay inuu dadka ugu yeedho marka dariiqadan badbaadada dariiqadaas badbaadada ugu yeedho cid kasta cid kastaba ugu yeedho laakiin qofka inta tawxiidka isagu qaata dadkii kaloon tawxiidkii haysanna aan ugu yeerayn tawxiidkii sax uma qaadan mana u dhammaystirna xataa faham saxana ma fahmin sababtoo ah qofka tawxiidka qanaaca toosa ku qanca siduu yahayna u fahma wuxuu og yahay inuu yahay halka dariiq oo badbaadada halka dariiqoo raalli ahaansha ilaahay lagu gaaro halka dariiqoo jannada taga hadduu marka sidaas u fahmay waa inuu dhammaan waxaan dariiqaas ku socon ugu yeedha dariiqaas waa inuu wado shaygu hadduu caqli shay kuula fiicnaado caqlan dadka waa la tusaa laakiin qofkii kugu diidana laguma nibcaado lagumana qasbo dadka caqliga maxaa yeele waxaada dhici kartaba inaad qaldantaaba dhici karto laakiin diinka saxiixa ah markaad ku qanacdo haddiiba aad saxnimo u aaminsantahay ma dhici karto wax kale inaad aqbasho qof walba oo diidana waa inaad ku nabcato maxaa yeele diinku isagu caqli ma aha waa wixii samada ka soo degay waxii samada ka soo degay marka aad tarjama u cajaa'ib badan weeye mana dhici karto qofka diintu inay u dhammaystiranto ilaa baabkan laga helo oo qofku marka isagu naftiisa tawxiidka u qaato laasim badkii kale inuu ugu yeedho haadaa midkaanu baabu ducaa'i waa yeerista baabkiisii ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allahu qiritaankeeda dadka loogu yeero iyo wa qowluhu ilaahay qowlkiisii tacaala ilaa wuu sarreeyaahe ilaa uu yidhi subxaana qul dhe nabiga suubano haadihi waddadaanu sabiilii waa jidkaygii adcuu dadkaan u yeeraa ilallaahi allah ayaan ugu yeeraa calaa basiiratin oqoon korkeed xaal aan ku suganaan dadka u yeeraa ana anigaa dadka u yeeraa iyo waman qof alla qofkii itabacani aniga i raacay qul le nabiga subanow haadihi haadihida waxaa lagu ishaare dariiqadii nebi maxamed uu ku sugnaa sala allahu calayh wasalam taasaa lagu ibnu jariir abri imaamu mufasiriin wuxuu yidhi haadii ay dacwatu latii adcu ilayha wa ariiqatu latii ana calayha dacwada aan dadka ugu yeerayo iyo dariiqada aan ku suganahay taasaa lagu ishaarin oo maxay ahe dariiqa nabiga ku sugnaa min adducaa ilaa tawxiid illaah wa ikhlaasi alcibaadati lahu duuna ma siwaa waxay tahay in dadka loogu yeero ilaah tawxiidkiisa iyo cibaadada in loo kali yeelo cid alla cidda isaga qayrkiisa ka sokay oo aalihada iyo awfaanta isaga qayrkiisa waa in laga haro ee allah keligiis la caabudo waana in daacadiisa lagu koobnaado oo macaasidiisa laga tago dariiqa uu sheega waa midkaas haadihi markuu leeya dariiqaas ishaara qul le nabiga subano haadihi tan wadadan aan ku suganahay oo ah tawxiidka iyo daacada sabiilin waa jidkaygii adcuu dadkaan u yeeraa ilaallahi allaan ugu yeeraa ilaah keligiis inay caabudaan oo aysan u shariig yeelin inay adeecaan aysan caasin aan dadka ugu yeeraa yaa ugu yeeraya sidaas ana aniga ugu yeeraya maxaa laakiin ka horaya calaa basiiratin oqoon korkeed xaalan ku suganay fiiri markaan dadka u yeerayo cilmi iyo yaqiinaan ugu yeeraya markaan dadka u yeerayo waxaan ugu yeerayaa waa cilmi iyo yaqiin aan u leeyahay ma ahan wax aan iska malmareeyey ibnu jariir dabari wuxuu yidhi calaa basiirati bidalika wa yaqiinin ah, calaa basiiratin e bidalika wa yaqiini cilmin mini basiirada waxaa loola jeedaa waa cilmi yaqiin ahaan u leeyahay waxaan idinkugu yeeraya marka ala basiiratin aqoon korkeed xaalan ku suganahay ana aniga ku sugan ana anigaa dadka u yeeraadhe iyo waman qof alla qofkii itabacanii raaca ana waman itabacanii laba icraabada loo icraaba labaduba waa sidaas sidaasaanu icraabnay oo ah anada waxaa lagu tawkiidina adcuu faacilkeeda waman itabacnina waa lagu cadfa macnuhu wuxuu noqonaa aniga iyo cid alla ciddii i raacday dadka ugu yeerayna tawxiidka macnaha labaad ana mubtada laga dhigan waman itabacnina waa lagu cadfin calaa basiiratin jaabijuurkana khabara laga dhigan markaas macnuhu wuxuu noqon ana aniga iyo waman itabacani qofka i raacaa calaa basiiratin ku sugan aniga iyo cidda i raacda cilmiyan ku suganna jahli kuma sugnin aayaddii marka macnaheedu muxuu noqday wuxuu noqday nebi muxamed sal allahu calayh wasalam iyo dadka raacaa waa dadka cilmiga ku sugan waa dadka cilmiga ku sugan cilmigaas ay ku sugan yihiinna dadka ugu yeeraya saas darteeda waxuu shiiku yidhi falaayatu tadullu calaa ana atbaacahu hum ahlulbasaa'ir aayaddaanu waxay tusaydaa nabiga dadka raacay waa dadka oqoonta ula diinka addaaciina ila allaahi tacaala kadibna dadkii ugu yeeraya alle labadaas sifo qof kale weeye dadka nabiga raacay markaasuu yidhi waman laysa minhum dadka aan ka mid ahayn dadka diinta yaqaan ee dadka diinta ugu yeedha falaysa min atbaacihi nabiga dadka raacay ka mid ma ahan cala si dhaba u raacay iyo wlmuwaafaqati waafaqid dadka cilmiga leh cilmigaasna ayagii ku dhaqmaya dadkiina ugu yeedhaa waa dadka xaqiiqanimo nabiga u raacay qofkaan asagu aqoontii lahayn qofkaasu ka mid maahan xaqiiqanimo iyo waafiqid kuwa nabiga u raacay wain kaana min atbaaci cala lintisaabi wadacwa haba ka mid ahaado dadka nabiga raacay xagga u nisba sheegashada iyo dacwada oo qofki waa muslim hadduusan cilmi badan lahayn xaaq laakiin xaqiiqo iyo waafaqid nabiga uma raacin marka raacidda nabiga aad darajaadka derajada ugu sarayda waxaa nabiga raacay dadka diinka oqoonta u leh diintay oqoonta u leeyihiinna dadka ugu yeedha waa kuwaasa xaqiiqada dhabtaa dadka nabiga u raacay qofkii asagu aan oqoon badan lahayn oo aan dadkii wuxuu ugu yeedhaba hayn nisbada iyo dacwada guud wa ajiibo waa muslim laakiin camalkii nabiga hadda ma hayo shaqadii nabiga ma hayo aayaddu marka waxayna tusaydaa waajib waxaa ku ah dadka tawxiid alle keligiisa inay caabudaan waxaa kaloo waajib ku ah oo shaqadii nabiga inay qabtaan oo ah inay dadka tawxiidka ugu yeeraan dadka tawxiidka ugu yeeraan qof kastoo muslima ah taasa laga rabaa waa inaad diinka ilaahay aqoon u yeelato wax aad oqoonta u leedahayna waa inaad dadka ugu yeerto oqoontuna waa darajaad oqoontu waa darajaad qofku inuu diinka dhameeyey maya hadde oqoon nabi maxamed kadib qof oqoon diinta ku dhameey maba jiraba qofo meeray u joogtaa laakiin diinka alle waxyaalaha waajibaadka oo cilmiga ila cilmigu waa labo cilmi waa fardulcayn qof walba inuu bartaa laga rabaa cilmina waa fardulkifaai oo dadka gobol hadday bartaan gobolka kale ku dambaabmayaan midka ardulcaynka qof walba waa inuu barto wixii tawxiidku ku ansixi lahaa dahaaradu waxay ku ansixi laheed salaadu waxay ku ansixi laheed soonku wuxuu ku ansixi lahaa waxyaalaha cibaadadaadu ku ansaxaydoo diintaadu aysan istaagayn haddaan la baran taas waa in qof walbaa barta waxa uu bartayna waa inuu dadka u sheega masaa'ilka diiniga laba qaybood weeyo qayb culummada kaliya ha taqaan qaybna muslimiintoo dhan ay yaqaaniin qaybta muslimiintoo dhan yaqaaniin qof kastoo muslim waa inuu dadka ugu yeera maxaa ka mid ah ilaah keligiisa la caabudo muslimiintao dhan qof kastoo muslimaa laga raba marka dadka inuu u maxaa ka ah salaada hala tukado muslimiintao dhan ay war hala tukado salaad la-aanta layska daayo waa inu ay yidhaahdaan maxaa ka ah sekada ha layska baxo tafaasiil markay tagto loo tukaa seke loo baxaa culumay u baahanta soo laakiin wax saa'il dadkoo dhan yaqaanina jirta war shirkigu waa xaaraane ha laga tago war dhiigga muslimku waa xaaraane ha laga tago war zinadu waa xaaraane ha laga tago war qamradu waa xaaraane ha laga tago masaa'ilkaas dadkoo dhan ay waajib ku tahay inay dadka u sheegaan qof kastoo muslima ah ha laga raba masaa'ilka hoos oo waxa weeyaan in tafaasiisha u baahanna ciddii taqaana laga raba ciddii taqaan qofki jaahil ah, hadduu yidha dadkan diinta ugu yeeraya nabigii ma raacsana ee waa khilaafsan yihi qofkaas sidaas darteeda ahlucilmigu qofka jaahilkaahi daaida maa yufsiduhu akaru mima yuslix intuu fasahaadinayaa ka badan intuu islaaxina sababtoo ah waxaa dhacday inuu diin uga dhigo waxaan diin hayn oo uu qofkiiba halaago laakiin waa goorma markuu halaaga waa markuu masaa'ilkaas caamadu taqaano hoos u dhaafo oo meel kale ka hadlo hadduu intaas kaga gaabsado ah, intaas duu ku gaabsado waraa la tukado saa loo tukado or culmo raadso ah, intaas ku dambaabina ah, halkaas hadday u taagnaato laakiin shaqow oo caamadoo dhan ay qaban karto wey taas taas soo ma laakiin qofka doonaya inuu daacin noqdo laasim calaa basiira waa inuu yeeshaa haddii kale nabigii ma raacine nabigii wuu khilaafsan yahe qofkaas qofkaas waa khilaafsanya qofkaasu nabigii wuu khilaafsan yahy calaamatu ibnulqayim miftaaxu daari sacaada sharxa wuxuu ka soo naqliyey dacwada maraatibta iyo xikmadda loo sheego hadal aad u qiimo badan hadal aad u qiimo badan waxay tahay dadku waa saddex waa saddex dadku saddexdaas waa inuu qofku kala fahmaa qof walbana uu diinka ugu sheegaa midda u munaasibka ilaahay qowlkiisa suuratu naxlilah uu yidhi udcu ilaa sabiila rabbika bilxikma walmawcidati alxasana wajaadilun bilatii yaxsan aayaddaasu saddex martabay sheegtoo dadku leeyihi martabada koowaad waxay tahay waa dad xaqa jecel raba xaqa dooranaya wax kale aan ka dooray qofkaas markuu kuu yimaado kaliya dariiqa nabiga inaad tusto u baahanya wax kale kaama rabo aayadda iyo xadiidka usheeg dariiqaad garanayda khalaas isagaa xaqii raba isagaa raadina kaas waa qofka loogu yeerayo bilxikma bilxikma waa maxee waa biladilla aayad iyo xadiidka loo sheegi xukun sharciyaa loo sheegin khalaas qofka ku xiga waa qof xaqii wax aan ahayn ku mashquulsan waa qof xumaan ku dhex jira laakiin xaqa aan nibcayn shubahaadna aan wadan qofkaasna darajada ku xirta wey walmawcidati alxasana aa la rabaa qofkaas oo iska leey mawcida xasana waa maxay atarkiib watarhiib waa inaad aayaadka iyo axaadiista cadaabka alle ka hadlayo u sheegta aayaadka iyo axaadiista waxa weya jannada sheegayana waa wanaagga iyo daacadana la jeclaysiiyo qofkaas waa qofka xumaanta ku dhex jira laakiin aan nacayb iyo cadaawad aan u qabin xaqa ah, uma qabo waa qofkaas wuxuu rabaa in xumaantaana looga dibo wanaaggana loogu baabo qofka saddexaad waa qof xaqi ma hayo shubahaadna waa xambaarsan yahay dooduba ka qaba xaq dood uu ka qaba wajaadilhum bilatii axsan qofkaas waa in lala niqaasha marka oo xaqa loogu yeerayana la sugoo la caddeeyo adiladiisa asaga dalaalkuu ku sugan yahayna baailnimadiisa la caddeeyo ayadoo isaga la aflagaadinay ah, wajaadilu bilatihi axsan niqaashuu rabaa in lala doodo waa qofka leeyahay sida fiican ula dooda waa qofka saddexaad ah, wuxuu mar hadii xujadu oogantana waa qofkaas qofka la rabo in waxa wey marka xujada ugu oogo hadduu diidana dagaalka lala galana waa saddexdaas martaba marka dadka ilahay ka dhigule saddexdaas martaba ilahay ka dhig وعن بن عabاس رضي الله عنهما أن رsuuل اللhi رasuulka ilaahi صلى الله عليه وسلم لما bacثa markuu diray mعاada mعاad بن jبل markuu nabigu diray sلى الله عليه وسلم mعاad بن jبل nabigu markuu diray sلى الله عليه وسلم mعاad بن jبل nabigu wuxuu diray sanadii tobnaad sida xaafid ibn xajar fatxibaariga uu ku leeyahay shaarixana uu ka soo naqliyey nabigu mucaad wuxuu diray sanadii tobnaad oo hijriyada intuusan nabigu xajka aadin sanadii tobnaad oo hijriyada intaan nabigu xajka aadin ayuu diray ma intaas ka badan ayadda inin dhiga wa subxaana allah ilaahay baan nuqsaan iyo ceeb ka fogaynaa ilaahi weynaa waxaan ka nastaha oon ka fogaynaa inuu shariig iyo wadaago leeyahay wamaa ana aniguna ka mid ma ihi min almushrikiina dadka ilaahay u shariig yeeha dadkaas ka mid ma ihi dadkaas aniga ka mid ma ihi oo beri aan ka ahay shirkiga iyo ehelkiisa وعن بن عabاس رضي الله عنهma أن رsuuل اللhi رasuulka ilaahi صلى الله عليه وسلم لما bacثa markuu nabigu diray mعاada mعاad ilى الymن ymن markuu u diray xaafidku wuxuu yidhi sida uu shaarxa idinkaga soo naqliyey nabigu mعaad ymن wuxuu diray sanadii tobnaad oo hijriyada xajka ka hor markaas ayuu diray qowlkaasa qowlka qawiga ah sida uu bukhaariba sheegay oo awaakir maaazi uu ku sheegay qiil dhahaya isagu jira sanadii sagaalaad ayuu ah markuu tabuuq nabigu ka yimid laakiin qowlkaas hore xoog badan waxayna culammadu isku waafaqeen yaman ayuu joogay ilaa khilaafadii abibakar uu ka yimid markaasuu shaam aaday shaam ayuu ku dhintay radia allahu tacaala canhu mucaad waxaa loo diray inuu diinkii nabi maxamed ugu soo dejiyey uu gaarsiiyo reer yamaneed inuu asagu mucallin u noqdo diinka baro xaakim kala xukmiyana uu noqdo intaasoo dhan shaqa isaga isku lahaa isagaa isku lahaa intaasoo shaqoo dhan macallinka diinka bara asaga ahaa daaciga dadka hanuunka ugu yeeraana asaga ahaa qaadiga dadka kala xukminaana asaga ahaa marka sidaas ayuu u diray nabiga sala allahu calay wasalam lamaa bacaa nabigu markuu diray mucaadam taasuna waxay ku tusaydaa madaxda muslimiinta inay waajib ku tahay inay gobollada tuulooyinka degmooyinka u diraan dad diinta ilaahay dadka bara dad dadka tawxiidka ugu yeedha dad dadka ku kala xugmiya kitaabka alle oo qaadiyaal ah dad oo waaliyaalahoo mas-uuliyiinaho dadkaas mas-uulkaa inay u diraan waa xilka ay waajibka tahay muslimiinta madaxdoodu inay ilaaliyaan qaala nabigu wuxuu ku yidhi lahu mucaad inaka adiga taati waxaad u tegaysaa qowman qoom qoomkaasoo min ahlilkitaabi ahlukitaabka ka mid a ah. ahlukitaabka qoom ka midaad u tegayda yaman waxaa ku badnaa markaas yahuud iyo nasaara ayagaa ugu badnaa iyo mushrikiinta ka badnaa mushrikiinta ayagaa ka badnaa ayagaa ka badnaa muxuu ugu sheegayaa nabigu oo u leeyahay waxaad u tegaydaa qoom ahlukitaaba hadalkaas hadal weynaa ku jira hadal weynaa ku jira xikmad weynaa ku jirta wuxuu yidhi sida shaarixa ka soo naqliyey huwa ka tawdiati lilwasiyati liyajmaca himmatahu calayha arrintan waxay u dhigan tahay gogoldhig dardaaran uu u dardaarmaa himmadiisa inuu jamciyo macnaha inuu u diyaargaroobo dadka u socdo sababtoo ah waxaa waxay yidhahdaan culummadu qofka daacigaa saddex arimood waa inuu yaqaan hadduusan saddex arimood oqoonin dadka dacwada uu gaarsiinayo ma guda karo tan koobaad xukunka sharciga oo dadka u sheega waa inuu yaqaan hadduusan xukunkii sharciga ahaa oqoon faaqidu shayin laa yucdii qof asagu wax waaye wax ma siiyo labo waa inuu yaqaanaa bixaali madcuwi qofka diinka loogu yeera xaalkiisa hadduusan xaalkiisa aqoon meel kalu kala hadla meeshu u baahna maahan qofkan xuuye muslim toosan miya oo un tacliimta u siyaadi raba ma qof bidcooyin hebl iyo hebl qabaa ma qof ahlu shirki ahaa qof qalbi oo xaqa raba oo xaqi barid raba miya mucaanid shubhooyin wata oo shubhooyinka in lagala niqaasho raba miya qof walba qaab loo qaabilmay ahlu kitaab waxaa nabigu si gaar ugu sheegaya waa dad isku haysta inay oqoon leeyihiin oo ilaahayba ay caabudayaan isku haystaan waana gaalo waxay leeyiin nagaaba ahlu kitaabada shacabka alla doortayn annaga diinna annaga ugu og dadkaas marka waxay rabaan shubahaadka ay aaminsan yihiin inaad taqaanto oo aad mid mid uga jawaabto ah, sidaas u baahan yahi marka nabigu ugu baraarujina marka xukunka sharciga waa inuu yaqaan qofka daaciga bixaali lmadcuwina waa inuu yaqaan cidda ugu xaalkiisa waa inuu waa inuu kaloo yaqaanaa biariiqi lmuusil wadada gaarsiinaya ila najaax waa inuu yaqaan qaabka loogu yeelo saddex macrifaa laga rabaa marka saasaa nabigu ugu sheegaa oo u leeyahay waxaad u tegaydaa qoom ahlukitaaba u diyaargarow marka ku baraarugsanow marka qoom ahlukitaaba had u tegaydaa saasaa nabigu ugu baraarujiyey sal allahu calayh wasalam falyakun ha ahaado awala maa shayga ugu horeeya tadcuuhum aad ahlu kitaabka ugu yeerayda ilayhi shayga shahaadatu qiritaan la qiro allaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu allah maahan u fiirso marka aad u tagto waxa ugu horeeya oo aad ugu yeeraydaa waa inay noqoto allah keligiis in la caabuda inay qiraan taasna nebi maxamed sala allahu calayh wasalam wuxuu noogu caddaynayaa meesha dacwo laga bilaabo baa dadku dacwo u sheegaydo halkaa dacwo ka bilaabata dhammaan ilaahay rusushuu soo diray isku meelay ka bilaabeen waxay ka wada bilaabeen allah keligiisa la caabudo axad kaloo cibaado gar ulhuma jirin dhammaan halkaasay ka bilaabeen hal nabi oo dariiq kale ka bilaabay ma jiro ma jiro nabi salaada ka bilaabay ma jiro nabi sekada ka bilaabay ma jiro nabi musaalaxada iyo qabaailka in la heshiisiye ka bilaabay ma jiro nabi tuugada inuu kadiga ka bilaabo nabi kastoo ilaah soo diray wuxuu ka bilaabay allah keligiisa la caabudo taasuu ka bilaabay waxayna taasun kutusaydaa dariiq kale ma jiro oo laga bilaabo diin iyo dawo hadduu jiri lahaa nabi nabiyaalka kale ka mid aha ilaahay barila ou dhihi lahaa halkaas baladna ka bilow dhowrka dariiqa dadku ha fahmeen halka dariiqoo waxiidka wey dhammaantood oo cibudllaha maa lakum ilahin hayru halkaasay ka bilaabay qof kastoo meel kale dacwadiisa ka bilaaba waa lumay dariiqadii nabyaalkan waa ka waana xaqiiqo haddii maanta inta dacwo sheeganayda ay halkaas ka wada bilaabi lahaayeen najaax iyo guul lahubaa la gaari lah hayla waa dariiqii nabyaalka waa lahuba laakiin nasiib daro in badan waxay may markaas lagama bilaabi karo markaas laga bilaabo dadku way kacayaan Oh. waa ay kacayn waxaan xasuusanayaa masjidkan mimbarkiisa ninaa ka istaaga hadda kahor sheeganaya inuu daaciya soo ma jeed daaciya qaarado badanna soo maray qaarado aad u badan soo maray marka wuxuu dareemay qaabka uu wax u sheegayo inaan masjidka dadka jooga la dhacsanayn markaasuu wuxuu qabsaday tawxiidka inuu ka hadlo markaasuu wuxuu uga hadlay si aad u cajaaib badan iyaaka nacbud waiyaaka nastaciin aad u sharax si cajaa'ib badan u u sharax oo xaq ah markaasuu yihi dhankaa sidaasaan u garanaya in saas loo sheego oo diinku saas yahay saasaan anugu ogayo lagu haysateen inaanan garanayn laakiin wuxuu yidhi saas halkaas dacwo kama bilowna anagu nidaamka yagana ka mid maaha haddaan sidaan u sheeguu yidhi albaabaday dadku ka wada baxaya ma marka saas darteeda usluubka iyaga maahan yan qabuuraha la caabud ilahay keligiisa la caabud ma allah laga boqo hala tukado adkaarta akri halkaasaan ka bilowna anaga dawadayda halkaas aan ka bilowna ah. laakiin waxaa isweydiin la bilaahi calaykum laba shay hal kelimad caqli ah iyo mid sharciya ah. sharcan hal nabi oo meelaan tawxiidkan ka bilaabin ma jiro ma dhici kartaa dhammaan ilaahay rusushuu soo diray meeshay ka bilaabeen inaysan sax ahayn oo meel kale sax ma dhici kartaa waa may midda labaad caqlan qof kastaa wuxuu ogi qof jiran oo malaxu fadhido halkaana maalu taalla aad u timi dhakhtar baata waa laguu keena markaasaa dawe markaasuu yidhi xoogaa dayiduu raba subax walba korkaas ha laga dhayo kolkaasaa la dhayo dawe korka laga mari hoosna laba kiilo malaxaa taal qofkaas waxma u tare dayidaas dawadaas korka laga marina waxma u tare kalla ha ka yaab muxuu u baahan yahay in birta la dhigo horta lagu daadiyo wasaqdan waxa weeyaan cardhunka iyo hilibka qurmay la jaro weliba hilibka haduu meesha ku yaalla jiru keena kaas waa la goyo salka laga jaro la dhayo marka hilib gadiidanu soo bax markaasaa jirku raysan kara qof shirki feeraha fadhiyo shirki qofuu feeraha fadhiyo oo hadi qalbiga inuu fadhiyo maxaana tusay gaariyuu raacay ji markaasuu yidhi shee cabdulqaadiro qofka waxaa la yidhi qofka waxaa la yidhi waxa ku qarsoon ee dhab ahaan uu aaminsan yahay waxay soo doodaan si kedisa marka arrin ugu dhaco waa wax la ogya si kediseah arrin uusan iska jirin hadduu iska jiro wax kale inuu ku hadlaa dhacdo laakiin isagoon iska jirin arrin markay ku dhacdo si toosa waxa u soo booday wixii qalbiga ku dheganaa oo rasmiga ah, taasaa soo booday wax la ogyi ah, dadka horeyba sheegaan waxa weeyaan siday u sugneed ma garanaayeen mid soomaaliya oo yidhaanu kirishtaan baan aad muddo dheer kanaysanaha dhex fadhiyo marti u ahaa baadari weyn noqday markaasaa la yidha ninkan baadari halaga ah dhigo kiniisada loo dhiibo nimankan gaaladana waa niman makriga iyo shaydaannimada aad ugu taqawsay waa la isqabtay waa ninku ausan aaminsanayn soomaalidu waa hunguridoonoo waa waxun guriga ku falane qalbiga shirku kama galo nasaaranimadu waa ogyihin inay beenbeenta war ausan aaminsanayn iska daayaa intaas kaniisa taagnaa waa aaminsan yahay waaa la lagu ogaanaa arrintaas qofkaan marka arrin uusan iska jirin ku dhacdo waa soo boodin waxa ku jira waa haye xafladaa la dhigaya kursiga lagu dhigaya imamwel kursiga markuu dhigaya salka laga sii kursiga loo baney kaasuu salka dhulka ku dhuftay kaasuu yidha allahu akbar laa ilaaha ila allah maujeedaanal baadarigi ha baadarigi aan aan duumayni ma ujeedaanal soomaali wey soomaali waxay yidhahdaa kristaan ma noqdo ha waa dhacdao haddee qof kiristaanaan ahayne gaal waa noqon oo islaamnimo ka teg laakiin kiristaannimadu qalbiga uga tallaali mayda yidhah ma uga talmaa tallaalmaydo maxaa inay beentuu ogyahy soo ma jeedi marka waa arrin la og yahay waa arrin la og yahay wey qofka shayga dhabnimo qalbiga uga jiraa soo baxa marka ay arrintu si kelisa ugu timaado bilaahi calaykum dadkaas marka wax yar jir gaarigu dhinac u leeco dhahaya shuqwaysow ow barqadlow waxawy la doodaye ma dadkaasaa waxa weeyaan aan shirki ku jirin shirkiya ku jiro feeraha fadhiya marka korka in laga salsalaaxo wax ay u tarayda male waana khiyaano ilaahay la khiyaanay diinta la khiyaanay ummadana la khiyaanay naftoodana qofkaas waa khiyaan waxaa la rabaa ilaahay baa dawada haya ilaahay baana hanuunka gacantiisa ku jira adiga kuma jiro nabiyaa nabigu imaanaya yidhi aakhiro aan hal qof raacin nabigaas ma waxbuu qalday ma dacwadiiu qalday maya adiga hanuunka mahaydiida shaqadaada hadayic si usluub wanaagsan ugu sheeg waxaad tidhaahdaa war shirkiga ka tag ha u qarin balaayadi ha u qarinbalaayada marka dariiqa ugu horeeya laga bilaabo halkaas qaar kale waxay yidhahdeen warmaya dhanka siyaasadda laga gela dhanka siyaasadda haddii laga galo oo kursiga marsalka la dhigo khalaas wey wareegta lagu soo rogi wareegta aa lagu soo rogi wareegta waxaa soo baxday wareegta madaxweynuhu soo saaray saakay in ilaahay keligiis la caabudo qabrina aan la ogolayn wareegtadaasa wax walba lagu saara wareegtaa soo baxday gabdhuhu waa inay xijaabka qaataan gabar aan xijaab sidan lama arki karo wareegtaa soo wareegtooyinkaasna waa ydhahdeen lasoo dayna hadhow dhibba looma baahna qof dadkan in loola hadlaa mudday qaadaydaa yidhahdeen lama gaara muddadaas waa dheer tahaye xagga looga boodo dariiqa dariiqaas waa dariiq dheer in la yidhah dadka qof loo islaaxiyo dib markuusiga sal kala dhigo bis wey kama wallahan halka waxba ka jir inaan dadku wareegto kaaga qaadayn diin hadda nin joogo shala galabtan waa sanadkan gudihiisa waaan tgir wadamadan afrikaanka waddan ka mida ah oo madaxweynihiisu musliya wuxuuna usbuuc walba madaxweynahaas wuxuu soo fadhiista telefishinka waddanka markaasu wuxuu yidhahdaa uu yidhi waray culumay rabbi ka baqa oo dadkaas diinta ugu yeera wuxuu yidhi waddan dad muslima wey dadka laakiin war la yaabi dhaqankooda gabdhaha madaxu waa u banaan yahay midda ugu ransurweelaysa taatan kalena madaxweyne inta wuxuu telefishinka soo fadhiisu le waroy waray culumay rabbi baq war dadkaas diinka ugu yeera aniga malan isku dayin inaan ku qasbo kursigayga in kusoo qamaamin waaba iga qaada tegin anu mar daba isku dayimna horta wareegto ku qaadan maayaan rooy culumoy ilaaha inuu weydii doon u sheeg uu leeyahay xaqiiqadu waa intaas inaysan wareegto ku qaadayn qof asagoo keligiisa diinka sheegi wayn inta kursi fadhiisto inuusan sheegin maxaa kursi markaad fadhiisato maxaa imaana inaad kursiga ilaalido wax walba kanaad ka hormarineeba marka dadku wareegtana ku qaadan mayaan iyo hadday salaada iska tukadaano ayaan la wadana ayagaa iska hagaagi doonana ku qaadan dariiqada nabiyaalka waa in la maraa laakiin dariiqada nabiyaalka xoogaa xanafay leedahay dariiq qofka wax ka kulma malay moogta in la yidhahdo waxaad aaminsan waa qalab wax ka daran ma jirto oo qof banu aadama lala qaabilo waxa looga caraanana waa intaas dadka ay nacaa wey di dadka laga qaabilo war waxaad aaminsantahay waa qalad dadku way nacayeen intaasa loo carara laakiin ilaahay inuu ku naco iyo dadku inay ku nacaan yaa roon ah. waxaa roon in dadku ku nacaan ah. malabadadaas wax isku dhowa subxaan allah dadku inay ku nacaan ilahay inuu ku naco ilahay inuu ku nacaa qatar ah. ee eh, haddii ilaahay kuu gargaaro dadku wax kalama hadlay karaan haddii ilaahay ku duleeyana dadku waxba kuga qaban karaan idan ha ka leexan dadka Ah, qofka wax u taraya waa midaas qof hadda maanta markaad la alayo badanaaba naftiisu ma rabto waa xanuunsana laakiin xaa loo qalaa wax ka dambeeya inuu mahdiyo inuu mahdiyo waxa ka dambeeya loo qalaa soo ma jeedo taasaa loo qalaa marka runta in loo sheego dadka oo diinka ilaahay loo sheego lagana bilaabo tawxiidka sidaasa sawaabkii nabigu wuxuu yihi sal اllahu alayh wasalam falyakun ha ahaado awladu waa abarkiiyo muqadama yakun khabarkeedii muqadama shahaadatuna waa isimkii yakun oo muaar isimkii yakun oo muaqara weeye falyakun ha ahaado awala maa shayga ugu horeeya tadcuuhum aad ugu yeeraydo dadka ilayhi shayga shahaadatu qiritaan la qiro allaa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq inuusan ahayn ila allahu allah maahane mid kale inuusan xaq ahayn oo la caabudo wa fii ilaa an yuwaxidullaah allah inay cibaadada u kali yeelaan ha noqdo waxa ugu horaydo dadka aad ugu yeerayda fiiriya marka shahaadatu an laa ilaaha ila allah ayaa saxaabada gobol ka cabireen gobolna maxay ka cabireen riwaayadii fiiri ruwaadu ilaah inay cibaadada u kali yeelaan idan waxa dadka loogu yeerayo shahaadatu an laa ilaha ila allah kelimadoo mujarada maaha waa in kelimada lagu dhawaaqo macnaheediina la helo oo ah in cibaadada ilaahay loo kali yeelo cibaadada ah, in ilaahay loo kali yeelo hahaadatu an laa ilaha illa allah macnaheedu waa maxay cibaadada in alla loo kala yeelo riwaayad kale waxay leedahay falyakun awala maa tadcu ilayhi cibaadat llah waxa aadadka ugu yeeraydaan ha noqoto alla keligiis caabuda marka cibaadatullahi hadii la yidhah waa alla in keligiis la caabudo in ilaah cibaadada loo kala yeelo waa in keligiis la caabudo shahaadatu an laa ilaha illa allah waa in allah fainhum adaacuuka fiidi tartiibka marka fada waa tartiib iyo tacqiib ilaa dadku ay ogolaadaan tawxiid salaad loo sheegi maayo waxna u tarin waxay mushrik salaad u tarin maydaan ka ansaxeen ma ka ansaxayso saas darteeda ilaa uu tawxiidka qofku aqbalo tuka la dhihma ma la dhahayo fainhum ayagu adaacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika tawxiidkaas hadday kaa yeelaan faaclimhum ogeysii an allaha allah iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa leylatin habeen iyo maalin kastaba hadday kaa aqbalaan tawxiidka oo ay yeelaan waxaad ogeysiidaa habeen iyo maalinkii afar iyo labaatankii saacba shan salaadood ilaahay inuu ku waajib yeelay shan salaadood ilaahay inuu ku waajib yeelay xadiidkaas culummo badana u daliishadeen salaadaha ka soo haray shantaa salaadood waajib ma aha xataa taxiyatu masjidka masjidka marka la soo galo culammada waa isku khilaafeen qaarayii waa waajib laakiin xadiidkaanay u daliishadeen culummo badan oo jamaahiirta ah, oo yidhahdeen waajib ma aha ah habeenkii maalinkii waxa soo laalaabtay waajibka waa shantaas eh, haddii taxiyatu masjid waajib ahaa lahaa saxaabadu maalintii imisa goora masaajid soo gelaya nabigu waa sheegila waa sheegila sidaas ayay culimo badanu ay mareen calaamatu imaamu nawowi raximahullah wuxuu yidhi hadal macnihiisu yahay shaarixuna ka soo naqliyey xadiidkan isagoo sheegaya inahu yadullu calaa ana almubaalabata bilfaraa'idi fi اdunyaa laa takunu ilaa bacda alislaami xadiidkan wuxuu tusaa faradyaalka sekada iyo salaada iyo dalabka la dalbaa wuxuu adduunka ahaadaa waa marka qofka islaamnimo laga helo qofkan hadduu awal gaal ahaa asagoo gaala tuko la dhihima maxaa kama ansaxayo ma la dhahayo tuko waxaa tuko la laleeyaho laga dalbaa oo seke bixi laleeyahay islaamnimo marka laga helo hadalkaas aan leenahay macnihiisu ma ahaanu yidhi mana ka laasimayo anlaa yakuunu mukhaaabiina bihaa wayusaada fii cadaabin bisababihaa fi laakhira salaada gaalka isagoon islaamin la dhina tuko laakiin haddana ka laasimi mayd arrintaas inaan salaad lagu lahayn salaada waa lagu leeyahay oo salaada gaalka waa lagu leeyahay asagoo gaal ah maxay macnaha keeni macnay keeni waxay tahay horta intuusan hadduu soo islaamana salaadii hore qalee la dhihi ma ah. qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf hadda waayahay intuu gaalka yahay waa ku waajib salaada sekadu waa ku waajib qamradu waa ka xaaraam zinadu waa ka xaaraam maxay macnaha oleed haddii intuu gaal yahay aan cibaada ka ansixayn hadduu islaamana soo qalee aan lalahayn macno weynay leedahay oo waa maxay hadduu gaalnimada ku dhinto dhammaan waajibaadkuu ka tegey waa loo cadaabaa dhammaan xaaraantuu ku dhacayna waa loo cadaabaa cadaabkaasuna waa cadaab ka dheeraada gaalnimadii gaalnimadii inta loo cadaabo waaa loogu siyaadina in alla intuu salaad ka tegey intuu sake ka tegey intuu soom ka tegey intuu xaj ka tegey intuu zinaystay intuu amre cabay kulli mid loogu cadaaba cadaab gaaraho dheeraadha mid walba loo cadaaba idan gaalka salaadaha waajibaadkao dhan waajibay ku yihin muxaramaadka annaga naga xaaraantaana xaaraanay ka yihi macnaheeduna waa intuu gaal yahay ilaada ka ansixi mayso hadduu soo islaamana soo qaleela dhihi maa laakiin hadduu ku dhinto gaalnimo waxaa loo cadaabaa cadaab ka badan kan gaalnimada kii gaalnimada inta loo cadaabo aa lagu dul siyaadina ah kan kalena ayaa lagu dul siyaadina nacuudu bilahi min marka sidaas darteedu yidhi wصaxiix an alkufaara mukhaadabuna bifuruuci shariica qowlka saxiixa wixii gaalada waa lagula khidaamaa furuucda shareicada waa shayga ma'muurka iyo shayga menhiga labadaba wa hada qowl akariin marka laakiin ilaa tawxiidka la helo laga dalbama oo la dhihi maa samee shaarixa wuxuu soo arooriyey tawxiidka qofka marka uu anfacayo shuruuduu leeyahay toddobaad ilaa todobada shardi la helo tawxiidka qofka ma anfacayo caakhira markuu tago ma anfacayo toddobadaa shardi qofkaan laga helin tawxiidka ma anfacayo aakhira markuu tago toddobada midka ugu horey horaan u soo akrinay macal adiladooda kitaabkii alwaajibaat almutaxatimaat laakiin carabkaan iska marinaynaa hadda alfaadooda shardiga koobaad waa alcilmu almunaafi liljahli qofku waa inuu cilmi u leeyahay laa ilaaha ila اllah hadduusan cilmi u lahayn ma anfacayo laa ilaha ila اllahu markuu aakhira taga ma anfacaydo hadduusan cilmi u lahayn taasna kitaabkiiyo sunadu intaba waa caddaynaya oo ilaahi weynaa subxaanaه wa tacaala markuu noo sheegayey dadka aakhira shafaacadu anfacaydo ilaahi towxiidka ku dhawaaqday ayagoo cilmi u leh ilaa man shahida bilxaqi wahum yaclamuun uma ergeeyaan kuwa shafeecaa ilaa qof xaqa qiray asagoo oqoon u leh maahani marka waa inuu cilmi leeyahay qof oo uu cilmi u leeyay cilmiga la sheegana waa cilmi mujmala ah, ee cilmi mufasal ah shardi maaha cilmi mujmala waa maxay waa inuu og yahay axad cibaado xaqlu inuusan jirin allah waa inuu saas cilmi uleey maahan laqbee inta laydhaha inuu laqbay kara shardi maaha waxaa dhacda qofkanu hikraagba ma yaqin laakiin shardi maxaa ah waa inuu marka la weydiinayna laa ilaaha ila allahu macneed wuxuu yahay waa inuu yidhahdaa allah maan axad kaleo cibaado xaq u lahu ma jiro allah ma ahane axad kale oo cibaado gar u lahu ma jiro nebi maxamedna waa rasuul ilaahay noo soo diray intaas waa inuu yaqaan laakiin hadduusan intaas garayn laa ilaha ila allah maba yaqaan macnaheedu in allah la caabudo qayrkiisa la caabudu uhaysta oo leya alla iyo rasuul baa waa caabudna anagu naga kala reebi eh, qofkaas uu laa ilaha illa allah ma fahmin aakhirana ma anfacaydo ma anfacaydo ma anfacaydo shardiga labaad alyaqiin almunaafi lishak waa inuu yaqiinsan yahay macnahan ah allah keligiis in la caabudo cid kaloo cibaado garu laha aysan jirin waa inuu yaqiinsan yahay ee aan shaki ku jirin haddii shaki ku jiro ma anfacaydo aakiro waxba u tarimin shardiga saddexaad alqabuul almunaafi lirad waa inuu aqbala oo usan ridin hadduu og yahay in allah keligiis cibaado xaq u leeyahy ayna yaqiin u tahay lakin u anugu laakiin yeelima ee fircoon oo kale wey fircoon waa yaqiinsanaa waana diid gaalkii fircoona waa yaqiinsanaa ah, wajahaduu bihaa wastayqanathaa anfusum a ilaayi wuu ah. yaqiinsanaa nabi muuse shardiga afraad alinqiyaad almunaafi litark waa inuu qofkaanu hogaansamo laa ilaha illa allahda waa inuu u hogaansamo ah. waa inuu u hogaansamo hogaansanka waxaa ka soo horjeeda inuu ka tago xaqi waa cad yahay laakiin uma hogaansamayo xaq iyo laa ilaha illa allahda shardiga shanaadna alikhlaas almunaafi lishirk waa inuu ilaah u kali yeelo cibaadada ee hadduu ilah ilaahay cibaadada xaq uu uleeyahy laakiin cid kalena uu garab wado wax ay anfacayda male asaadis asidqu almunaafi lilkadib waa inay run ka run waa inay ka oo aysan beenbeen ka ahayn sida munaafiqiinta asaabic almaxabatu almunaafiyatu licadamiha jacayl waa inuu leeyahy waa inuu ilaah iyo rasuulku jeceliy waa inuu tawxiidka jeceliyo waa inuu dadka ahlu tawxiidka jeceliyo waa inuu allah iyo rasuulkiisa qofku jeceliyo wax walba oo ka soo haray waa inuu ka jeceliyo waa inuu jecel yahay ahlu tawxiidka dadka tawxiidka ehelka u ah waa inuu jeceliyo aduu leeyahay waa xaq laakiin waa unalaka tabaroonaadaya hadda ma jecli waa iska gaal haba macno shay diinta ka mida qofka nebcaada islaamka waa ka baxa hadduu awel ku jira dalika biannahum karihu maa anzla allahu faabaa amaal faaxbad acmaalah marka waa inuu jeclaado nacayb haddii lagu arko oo uu qalbigiisa ka dareemo muslim maaha laakiin nacaybka la sheegayaa waa inaad taqaan oo qofka islaamnimada uga baxayo waa midka muktasabka ee midka dabiiciga ma kan dabiiciga waxba haba ka dhimo ee midka muktasabka oo u shaqaystay wey waxaa loola jeeda macnaha asaga ayaaba qalban u necef shayga diinta ka mida asagaa u nece qalbiyan u necebya shay diinta ka mida shay raba hal shay oo diinta ka mida ah, qofku hadduu nabcado midka dabiiciga waxaa ah loola jeedaa qofkan alla iyo rasuul diintana sharcan waa laakiin marka la yidhaha waajibaadkan wax kamida samee naftu dabeecad ahaan waa culaysay dareemay taas ku dambaabayma qofku ma ku dambaabay kutiba calaykumulqitaalu wa huwa kurhun lakum ilayh ha jihaadaa laydinku waajibiyey laakiin ilahi wuxuu leeyahay waa naftiinu waan dhibsanayna naftu waxay u dhibsay maaha sharcan qofkii jihaadkii sharcan waa jeceli laakiin naftaa lagaa goynaya meeshaan markaa tagtu isleeyahayo waxawn ama xibnahaaga yaa midugo-aydaahoo taasna dabiici weyd naftu dabiicad ahaanay u dhibsataa bal jannada waxa lagu galoo dhan ay naftu dhibsataaba xufat iljannatu bilmakaarih buu yidhi nabigu sala allahu calay wasalam jannada waxaa lagu hareereeyey waxa naftu dhibsato adoo hurdada aad ay kugu baxda aroortii adunku markuu yeelo naftu waa dhibsa inay soo kacdo laakiin sharcana salaada u jeceshay sida darteeda waa ta kace kacab dhibsigaas marka haba dhim waa iska abiici haba ah. dhim marka waa inuu qofku jecel yahay alla iyo rasuul iyo diinko dhan masale muhiima ah. shuruuddaas dhammaanteed waxay shardi u tahay kelimadan inay ilaahay agtiisa qofka ka anfacdo amaa xukunka adduunka shardi uma aha dhammaan culummaduna waa isku waafaqsan inaysan shardi u ahayn shardi adduunka in qofkan axkaamta islaamka lagu socodsiiyo oo la yidhaha waa muslim shardi uma ahan shuruudan shardi waxa waa hal mida bis waa maxay inuu ku dhawaaqo wax burinaayana uusan la imaan wax burinaayana uusan la imaan ee shuruuddan waxaa laga hadlaa caaqiro qofka markay anfacayda waana meesha ay garan waayeen takfiirku meesha ay ku baadiyoobena garan waayeen meesha ay ku baadiyeen musiibada uga dhacday waa halkaasaa ka culamada muslimiintao dhan ijmaacaaday ku soo hareen kelimada carabka qofku markuu uga dhawaaqo in adduunka xukun muslim la siina maala harxa hal ijmaacu iniin soo raraada haarixa fiiri qaala shaykhulislaam shaykhulislaam wuxuu yidhi shaykhulislaam macnaheedu waxa weyaan shaykhun fi lislaam waa sheekh diinka islaamka dhexdiisa ku duqoobayo waxa weya diinu islaam dhexdiisa ku sugan waa nin shaya oo diinkan islaamka dhexdiisa ku duqooba laga hadla shaykhulislam waa saas maahan qof dadkoo dhan shayk u ah saas loolama jeedo waa shaykhun fi lislaam intaasaa loola jeeda shaykhulislaam wuxuu yidhi waqad culima fiiriya balqaabka weliba ijmaaca usoo raray waqad culima bilidiraari daruuro ahaan waxaa lagu og yahay waa culummada muxaqiqiinto baabka tawxiidka kuwa ugu aqoon badnaa ka mid culamada muxaqiqiinta ee baabu tawxiid dadka ugu oqon badnaayuu ka mid yahay wuxuu leeyahay diinka islaamka daruuro ahaan waxaa loo yaqaan daruur ahaan waa waxa qof walba muslim ku qasban yahay oo qof ka jaahilaba aan la arkay daruur ahaan waxaa looga ogyahay min diini rasuuli sala allahu alay waslam diinkii rasuulka watafaqat ayna isku waafaqday caleyhi korkiisa alummatu ummadda ummadoo dhanna ay isku waafaqday ana asla alislaam islaamka asalkiisa wa wala maa yu'maru bihi lkhalqu iyo waxa ugu horeeyo khalqiga la amraa shahaadatu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan rasuulu llahi waa intaas intaasaa la amraa laleeya dheh qofka fabidaalika tawxiidkaas yasiiru lkaafiru gaalku wuxuu ku noqonaa muslima wlcaduwu qofkii awal cadowga ahna wuxuu ku noqonaya weliyan mid la jecel yahay walmubaaxu damuhu qofkii dhiiggiisu banaanaa wa maaluhu maalkiisu banaanaa macsuuma dami walmaal maalkiisa iyo dhiiggiisa mid la ilaaliyey uu noqona intaasuu ku noqona oo muslimiintao dhan ku ijmaacin oon weligeed laba isku khilaafin iiri marka markuu ku dhawaaqay dadkii waa labo qof waaba ka daacadba qofna ka daacad maana naftuu ku ilaashanaya mala waa gaal annaga markaxaa noo sugnaana alislaam alxukmu islaam xukmiyo wey xugun ahaan muslimaan kula dhaqmayno laakiin aakhire markuu ilaahay ag tago gaal maselna waxaa ugu filan qof walba cabdullaahi ibni ubay iyo saaxiibadiis saddex boqol ka badana madiine la joogtay nabiga sala allahu alay slam oo munaafiqiinoo ilaahay humaysnayn iyo nabiga midna nabigu muxuu kula dhaqmi jir muslimiin axkaamta muslimiintu kula dhaqmi jir bis hadda ilaahay ma rumaysnayn iyo aakhira mid kafaray ahaayeen aakhiro markay tagaanna maxay noqonayaan ina almunaafiqiina fii darki asfari min annar idan marka waa inaad kala taqaanaa alislaam alxukmi walislaam alxaqiiqi waa inaad kala taqaana islaam xukmiya waa maxay kelimadaas qof kastoo ku dhawaaqa muslim waa inaad adugu oqoonsataa naftiisiiyo maalkiisuna kaa badbaada ilaa uu asagu la yimaado wax buriyo oo daahira oo aan qalbi ahayn oo wax qarsoon aan ahayn ilaa uu asagu la yimaado soo ma jeeda wuxuu yii sheikhu waa sii wadaye uma in kaana dalika min qalbihi faqad dakhala fi liimaan dhawaaqa uu ku dhawaaqay haddii qalbiga uga jiro qofkaas iimaankiina waa gala iimaankii xaqiiqigaah wey oo ilahay agtiisa ka anfici lahaa waa gala wain kaana qaalahu bilisaanihi duuna qalbihi hadduu carabka uga dhawaaqay qalbigana aysan uga jirin fa huwa fii daahiri islaam islaamka daahirku ka yihi oo waa adduunka waxa lagu socodsiinaa muslim xukunkiisa saasaa loola dhaqma duuna baaini liimaan iimaanka baainkiisa laakiin ma rumaysna ilaah qaala wuxuu wa amaa idaa lam yatakalam bihaa hadduusan ku hadlin hadduusan ku hadlin kelimadda laa ilaha illa allahu kumaba hadlinba maba ku hadlinba maba ku hadlinba maca alqudrati isagoo awoodahay dhawaaqo ma carad la'a fa huwa kaafirun waa gaal biitifaaqi lmuslimiina muslimiintoo dhan a isku waafarsan qofaan laa ilaha illa ku dhawaaqay inuu gaal yahy baainan qalbiguu gaalka yahy meeshaas kelimad weyn wey qalbiguu gaalka yahy qaalaale afku daahirkuu gaal ka yahay qalbiga kama ahan qaalaale qofka laa ilaha illa aan ku dhawaaqayn soo ma jeedeen qalbiguu gaal ka yahy wa aahiran korkana gaalu ka yahy macnaha muxuula jeedaa ilaahay agtiisa gaalu ka yahay baaina saas ula jeedaa wa aahiranna annagana xagga axkaamta adduunyada gaalan ula dhaqmayno ila laa ilah illa kuma dhawaaqini kuma dhawaaqini markaasuu yidhi cinda salafi ummati ummaddan salafkooda agtooda sidaasa xukunku ahaa iyo wa aimatiha iyo wa jamaahiirculamaa murjiada kuwooda fogaaday oo ku talax tegay irjaaga murjiada waa firaqa ahlulbidaca firqo ka mid ah, oo ayaguna weliba dhowr iyo toban ah laba iyo toban gaara ayagaa sii firqooyin kuwa ugu daran marka oo fogaaday oo qullaada ah kuwaas waxay qabaan qofka xaqa hadduu qalbiga ka rumaysan yahy laakiin uusan ku dhawaaqin laa ilaha illa allah qofkaanu gaalu asal ahaa qalbigiiu xaqa ka rumeeyey mana ku dhawaaqin ilahay agtiisa waa muminay le aakirana waa anfice aakirana waa anfice laakiin anaga agtayda gaalan u aqoonsayna yidhahd ila uma jeedna qalbigii arab carabkiina ogama dhawaaqin saas darteeda waxay leeyihin laa ilaaha ila allah shardi uma ahan qofkan in kelimadaanu anfacdo dhawaaqa uu ku dhawaaqaa shardi ma ahan in kelimadu anfacdo shardi uma ahan ee waxay shardi u tahay dhawaaqaasu axkaamtii muslimiinta inuu kula dhaqmo waxay yidhahdeen annaga qalbigi maadaama aanaan daalacan qofku hadduusan ku dhawaaqin adduunka gaalan u naqan laakiin qofkan hadduu qalbiga xaqa ka rumeeyo laa ilaaha illa allahuna usan ku dhawaaqin usan ku dhawaaqin qalbigana xaqa ka rumey ilahay agtiisa muuminu ka yih waana anfici waa qullaatu murjia ashaaciradaana ka mida kutubaha muqdisho lagu akriya ka mida iyo gobollo badanoo soomaaliya ka oo waa maxay jawharatu tawxiidka bayjuuri ka Ah, jawharatu tawxiidka ibraahim bajuuri ka fiiri dhowr goorna waa akrinay baabka uu iimaanka uga hadlaa wuxuu leeyahay qofka hadduu qalbiga xaqa ka rumeeyo carabkan uusan laa ilaha illa lah maxamad rasulla uga dhawaaqin mana carabuu u yidhi oo dhibaato uu la hadli waayana ma haysato weligiisna kuma dhawaaqin wuxuu leeyahay annaga agteenna gaalan u aqoonsayna ila uma jeedna qalbigii saas darteed axkaamtii gaalkan kula dhaqmayna amaa cindallaahi muminu Ah, bal iiriya hadda weligiis la lama dhihin ah, weligiis mana carab la musiiba ma hayso bal ka war kibirka kuma jiru yidha kibirkaan ku soo saan kibir uga jira qofka laa ilaha illa lagu kariy un ku dhawaaqay bal fiiriya qofka ghulaat lmurjia weeye qowlkoodii waana ashaacirada in badanoo ka midana saasay qabaan oo jawharadu ku sharxa marka waa arrin khatara ma ahan culmmada ijmaaca soo rartay in laa ilaha ila allahu islaamnimada daahirka ku sugnaanayso ma ahan sheikhuislaam keliya ee dhammaan culummada muslimiintu sidaasay wada qabaan ijmaacaadkana mid iyo laba iyo saddex maaha ibnulmundir kitaabkiisa ijmaaca sidaanu ku soo naqliya isaguna wuxuu yidhi wa ajmaca kullu man naxfadu canhu waxuu ku ijmaacay dhammaan culummada aan wax ka soo xifdinay أن الكاaر إdا قاaل أشهد أن لا إلaه إلا الله وأن محمدا cabdي ورasuuله gaalku aduu shaateenka ku dhawaaqo وأنa كuلa maa جاءa bه محمد xaq وأbdhu min كuلi diini khaaلفa diiن الإسلام uula yidhaahdo waan wax all wxii نبi mحamed la yimid waa xaq beri aana ka ahay diinkastoo islaamnimada khilaafsan وhuوa baalغ صaحيiح يacqiل أنه mسلم isagoo qaangaar ah caafimaad qaban maskaxda iyo miigkala ayna caqligiisu joogo hadduu intaas ku dhawaaqo waa muslim wa imaam nawowi sharxa muslimku kusoo rara ijmac taasna maxaaba daliilku ugu filan nabiga sala allahu calayhi haddii uu magaalo ku duulo hadda gaalaa lagu yiqiino ogow magaaladaas gaalaa lagu yiqiino magaalada salaada subax ka hor ma uusan geli jirin waa ka joogsan jira salaaduu dhegaysan jira salaada marka la gaaro haddii adinku ka yeero waa ka joogsan jir maxaa adinka wa lagu adima waa maxay sow tawxiid maaha khalaas wey tawxiidaa ka yeeray intaasu u ogoli oo islaamnimo ugu ogoli laakiin takfiir maxay ku leeyihin maalintii shan goor hadduu adima waa mushrigayna daa tidhaahdo war haddee maxaa lagu islaamaa takfiirow maxaa lagu islaamaa waxay ku leeyihin ashhadu an laa ilaaha ila allah ana muxamadan cabdu rasuula lagu islaamo hadda sawkan la dhawaaqaya hadeer wuxuu leey kaas annagaan naqaana kaasu waxa weeyaan kama ahan sax uma aha waxaa la leeyahay takfiiro weligaa qofaadaan arag hadduu halkan ka adimo ka war qofkaan ma taqan adugu midaad adugu aragtay oo shalay shirki la jaray igu kaadi midkaan weliga maadan arag dhawaaqi kooadaad maqashaan ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ana muxamadan cabdu warasuulu ley amase ashhadu an laa ilaha ila allah ashadu ana muxamad rasulah ule waa kaasaa waa gaal le kuna shakima maxaa lagu islaamaa waxa lagu islaama laa ilaha ila lah muxamad rasuulla sawkan ku dhawaaqay maya kama uma sax uma ahan ule ka warraa marka waa mabda shaydaani ah oo wax diinah aan sal ku lahayn oo ku dhisan hawo soo ma jeed waa wax hariib war maxaa lagu islaamaa kelmadaana lagu islaamaa qofka markuu ku dhawaaqay muslim u aqoonso kadib hadduu isagu la yimaado wax buriye oo daahir ah markaasaa laga niqaashi kara oo la dhihi kara maka burtay mise kama burin ah. laakiin horta marka koobaad haddaad ilaah iyo rasuulku maysan tahay wixii ilaah iyo rasuul tawxiid ka dhigan waa inaad tawxiid u taqaano oodan wax kale tawxiid ka dhigin ayaga maxaa ula wehliye waxa weeyaan dhammaan waxaan aan kooxdaas takfiirka ahayn waa gaalo waa inuu yidhahdo ah, oo waxay iyagu jeebkooda ka samaysteen lakiin kitaab alle sunna nabi laga heli qofku markaasu agtooda ka muslim markuu yidhaha dhammaan ummaddan waxay masaajidda ka dhawaaqayan waa mushrikiin isku yeeranaya mushrikiintu ma maqlayda ay waa isku yeeranaya haddee waa tawxiidki ah, waa calaamadu nabigu ku oqoonsan jiray muslimiinta marka waa mabda gariib subxaan subxaan allah marka ay qofku dadku tawxiid aqbalaan markaasay ka dambaydaa salaada in loogu yeedhaa ka hor maya fainhum ayagu aaacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika tawxiidka fa aclinhum ogeysii an allaha allah iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda hamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin wa habeen kasta iyo maalin kasta fainum ayagu aaacuuka hadday kaa yeelaan lidaalika kaasoo salaadii ah faaclimum ogeysii ana allaha allah iftarada inuu ku waajib yeelay calayhim korkooda sadaqatan sako waa sekadii sakadaa sadaqadaasoo tuuqadu laga qaadaa min aqniyaahim dadkooda waxaysta dadka waxaysta xadiidkaas wuxuu tusaa sekada waxaa ilaahay ku waajibiyey dadka waxaysta qof kasta oo maal haysta waa laga qaadi wuxuu noqon karaa qofka maalka haysta saqiir caruurta saqiirada maalkooda sekada waajibay ku tahay mar haday maalka haystaan maxaana ma kala qaadin qeniyo dhan waa laga qaadi caruurta saqiirada maalkooda sekadu waa ku waajib qofka waalan maalkiisa sekadu waa ku waajib cidda mas-uulka ka ahaa bixinaysa cidda adoonta maalkooda sakadu waa ku waajib cidda mas-uulka aha marba qofku hadduu keli yahay waa laga rabaa maxaa ila nabigu ma kala qaadin salawaat ullahi wasalaamu calayh ma kala qaadin marka waa in laga qaado waxay tusaydaa imaamka muslimiintu xaqu u leeyahy sekada dadka inuu ka qaado inuu diro dad sekada soo aruuriya xaqu u leeyahy waa xaq imaamku iska leeyahy asagu inuu qaybiyo hadhow xaq u leeyahy qof inuu wakiisho ila qaybina xaq ayuu u leeyahy qofkii diiday inuu qasab uga qaadana xaq u leeyay sida abubakar uu yeelay iyo dhammaan saxaabada dhammaan saxaabada xaq weeye marka sekada waa la qaadin oo waxa laga qaadin aqniyada fa turaddu lagu celina calaa fuqaraa'ihim muslimiinta fuqaradooda himtaas himtaasay culummadu isku khilaafeen qaar waxay u celiyeen damiirkaas reer yamaneed reer yamaneed aqniyadooda ka qaada reer yamaneed fuqaradooda u qaada sidaasay u fasilaan sida shaaficiyadu mareen markaasna macnuhu wuxuu noqonaa ah, sekada markaad dhiibaydo dadka kula degan cid aan ahay ma sii kartid gobol kalena uma dili kartid haddaad u dirtana kaama bixin qaabkaas ay mareen shaaficiyadu ahlucilmi kaleeto waxay mareen maya damiirka waxaa loo celin muslimiinta muslimba haddaad siido faqiir ah waa kaa gudbayda meeshuu rabada ha joogin sidaasaana aniga raajix ila ah in sekada loo diri karo meel kale ayadoo masaakiinta kula joogtana aan la dayacayn xadiidkan waay ku waxay ka qaateen culamo badan kuna cad sideedda nuuc oo la yidhi sekada ha la siiyo hal nuuc haddaad sido waa ansixi sideed nuuc adiga kaligaa sekaad bixine naftaada faqiiraad siiday ama miskiinaad siiday ama musaafiraad siiday waa kaa gudmayda laakiin shaaficiyadu sidaas ma ogola shaaficiyadu waxay leeyiin sideedooda nuuc kasta saddex qof waa in laga helaa ilaa nuuc la waayon dalkaba joogin maahan ee sekadaada markaad baxaydo miskiin haddaad siida maya ma kaa kaa ka ansaxay waxay leeyihin sideedii nuuca ilaahyiha ha la siiyo aad u qaybina weliba nuuc walbaba saddex qofaad ka siina laakiin shaaficiyada maahan saddexda madhab oo kale waxay leeyihiin hal sii kartaa sekadaada miskiin haddaad siido amaad faqiir siido amaad musaafir siido amaad mualafatquluub siido waa kaa guddo waana sidaa sida miisaanka badan ayla fuqaradi halkaa nabigu ku sheeg fuqara haddii la sheega miskiinkii waa kula jira laba nuc bisay noqonayaan marka fainhum aaacuuka lidalika wallahu subxaana wa tacala aclam wsala allah wslam wbaarak calaa nabiyina mxamed